alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu ku soo jiray kelimadii ahayd almuclim bicismati dami lmuslim wamaa yaxilu min maali wayaxrum afar iyo toban qodob bay kelimadu ahayd toddoba qodob baynu soo maray caawa waxaynu gelaynaa in sha allahu tacaala qodobka sideedaad oo ku saabsan fii shuruudi altakfiiri wa mawaanici qodobkaas baynu guda gelaynaa marka ruuxa la takfiirinaya lee waa gaal maxaa loo shardiyaa maxaase gaalnimadii uu ku dhacay ka baajin kara bay ku saabsan tahay ee qodobkan ku saabsan yahay waxaasna mudan inaynu baraarujinno risaalada u dambaysa masalaة اlkufri wاliimaan washirki aan kaga hadlaynay waxaynu soo tilmaanay tusaalooyin iyo qaybo ka mida ah masalada ma aha inaynu leenahay masale kastoo ku saabsaneed kufri waa soo sheegay waxa weeye amhila iyo tusaalooyin wax ku tusi kara un baanu ka tilmaanay tan kale markaynu maraynay waxyaabaha dhiigga ruuxa muslimka banneeya waxaynu u qaybinay wax ruuxa muslimka dhiiggiisii banneeya oo lagu dilayo maalkiisina bannaynaya cirdigiisa iyo maalkiisa iyo dhiiggiisaba banneeya oo waxbaynu ka tilmaanay oo masalatu lkufri ku wareegaya qaybana ruuxa dhiiggiisay bannaysaa sida xuduudda qayba ka mid ah ilaa koo iyo toban masale aynu ka tilmaanay wax ka sheegnay masaa'il badan bayna aana tilmaamin oon ka aamusnay ile mawduucu ma ahayn inaanu wax kasta sheegnay wuxuu ahaa in tusaalooyin wax lagu fahmi karo la bixiyo misaalkeena tilmaamay waxaa ka mid ahaa kaahinka kale ninka wax sheega ah ee cilmulgheybkan ka warqabaa yidhahda bacdu ahlicilmi waxay leeyihin waa la dilaya dhiiggiisu waa bannaan yahay ima likufrihi wa ima lifasaadihi man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lard fakaanamaa qatala annaasa jamiica aw fasaadin buu ku jiraa bay leeyihin wadaado badan iyo adila tilmaamaysa ninkii asaga wax weydiiya ama u tegayba inuu ku kufriyey maa unzila calaa muxamed in kastoo laga yahay kufriga inuu yahay kufri duuna kufr asna nafsa shay bacdu ahli cilm waxay leeyihin waa la dilaya dhiiggiisana waa bannaan yahay ima lifasaadihi wa ima likufrihi culman waa diidan yahay mubtadica mufsidka ah ninka bidcada weyn ku dhacay ummadda diinteeda majar habaabanay wuxuu la mid yahay ninka amniga khalkhalgeliyoo kale ila ninka qaaticu ariiqa ama baaqiga ama muxaaribka sharcigu wuxuu fasaxay in la dilo waxaa la mid ah midka adduunyada fasahadaya amniga khalkhalgeliyey ee nabadii ku ciyaaray sida dhiiggiisu u bannaan yahay waxaa kaloo dhiiggiisu bannaan yahay diintii ummadda ruuxa dhaawacaya ee khalqa gelaya isna waa lamid bay culamada qaarkood leeyihiin sida maalig iyo kheyrkiiba adilo badanna waa tusaysa masaladaas taariku salaadko kale ma anan waa ka tagnay sida loo badan dhiiggiisu waa bannaan yahay weliba inuu kaafir yaha yaa saxiix oo gaal yahay maanicu zakaadka zakada diiday waynu tilmaanay laba dhowr koor baynu tilmaanay isna maynan magacaabin masaladu marka waxay ahayd baraarujin iyo tusaalooyin ee ma ahayn in aynu leenahay wax kastoo ku saabsan baabkan waa ka hadlayna leanna wax la soo koobi kara ma ah laakiin halweynaadka baynuayaynu eh, soo marray muhiimadduna waxaa weeye qodobkan caawa sideed laga bilaabo ilaa lixda qodob ee ii dhiman biyo dhici muxaadarada wey hadalka dheeraa en soo socday geeda gorbu ah meeshaan ku socdana waxaa weeye xaaladda soomaaliya inaan ka hadlo in laysmama fiican laakiin intan hadhow laysku dhicin oon la kala fakanin ama aan lakala habaabin oo nin dabageliska uusan u bixin ninna bayda aysan u go in wixii aynu soo sheegnay muqadimaad buu ahaa waxaynu ku soconnaa xaaladda soomaaliya inaan qiimeyno ka hadalno wixii rabbi naga garansiiyo leanno waxaynu ognahay xaaladda soomaaliya meel xun inay marayso wadaadkii caamayga ahaa ama soomaaliga caamayga ahaa ama ree waqooyi ama daarood wuxuu leeyahy hawiyaa la baabi'inaya maxaa kaa galay waa caamadii markii la miisaamay intii wadaadda iska dhegaysay iyaguna waa iskhilaafeen duruq iyo suufiyo waxay leeyihin wahaabiya la baabi'inhayaa maxaa idinka galay ethoobiyaanka iyo maraykanka iyo moyki baki iyo wadaaduu qaqabanhayo inay faataxad maraan baa laga yaaba leanna wahaabiyaa la jarahayaa dowladdana sidoodu waxay la shaqaysaa ethoobiya qaadiriyada la shaqaysa in calanka ululaan baa laga yaaba kuwii kale een suufiye ahayn caamadii soomaaliyeed ee mabda'ul qabaa'il isku haysana ka duwanay laftirkoodu waa kala jabeen nimankii waddankaas u badnaa ee ictisaam la odhan jiray ama itixaad la odhan jiray niman yar yaraa adduunka kharibi la qabtay leeyihin nimanka yararka ah bal dhaqaalaha laga gooyo baa wadaada waaweyn ka soo baxahay yaan la taageerin hala baabi'iyo waddanka laga saaro oo wiilasha ayagu soo tarbiyayana wax soo bareenay dhiseen weeye haddana ay leeyihin xabadda lagu rido ama dhaqaalaha laga gooyo cala aqali taqdiir waa nafsa shay xabaddu marna waa af marna waa gacan afkaa ka daran xabadda afkaa ka daran jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum xarbu lkalima wax kasta ka daran sheekh xarbul iclaam baa wax kasta ka daran taa waa in la ogaado kuwii ku shiray casmara ku tagay shiray ninkii ka hor yimaada waxay wateen wuxuu leeyihin waa nin kharima ha la qabto lama naqdin karo wax lagama sheegi karo mabda'ay asmara iyo eritrea ku galeen wadaadkii wax ka sheegaayay waa fitnoole ictisaam iyo itixaad nin ka hor yimaada waa fitnoole kii camayga amaan hawiye ahayn ama reer koonfureed aan ahayn ama reer waqooyi ahaynna wuxuu leeyahay hawiyaa la baabinaya maxaa kaa galay caammadii dibadaha joogtay ama dalka ku nooleydna intaan bay u qaybsantay marka waa xaala shaa'ika aad iyo aad u murugsan wixii rabbiga i garansiiyaan rabaa inaan jeexjeexo marka dabageliskuna fakada ma doonay yaa kuwee hadda kuwa yararka anu waxbaba kama hayaba rag aan war ka hayo maan ka hadlahayo ninka ayaga war ka haya muxaadaro ay u furantay ha yimaado mhm. may ninkii dhib dhib ma laha ninkii ninkii yaryarkaa wax ka haya sheekh cumar saalow ninkii yaryarkaa wax ka haya asagu ha soo fadhiista anna waa dhegaysanaya diyaar in shaa allahu tacaala waxaan diidanahay nimanka ay hor fadhiya inuu warku ka fakado ayib arisaala <clears throat> thaamina waxay ku saabsan tahay fii bayaani shuruudi takfiiri wa mawaanici marka koobaad waxaan lee waxaynu soo maray nawaaqid aliimaan ama annawaaqid alkufriya aw ashirkiya waxaynu usoo qaybaynay saddex nawaaqid qowliya iyo nawaaqid ficliya inaad qowl kufri ah ku hadasho kaasoo weliba kufri akbara loo jeedo ama aad ku hadasho shirki akbara waynu soo marray tacriifkaas iyo shuruudiisi iyo wixii ku saabsanaa qodobka labaad waa nawaaqid ficliya fal aad samaysay oo kufria ah ama shirki ah wayashmal aturuuk wixii laga tegay yacni markaan leenahay nawaaqid ficliya waxaa soo geli sida taariku salaadka oo kale ayb zakadii oo rabbi samee ku yidhi ood ka tagtay yani wayashmal nawaaqid ficliya wa turuq lianna tarka ficlun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labi'sa ma kaanuu yasnacuun naaqidka saddexaad annawaaqid alictiqaadiya loo yaqaana haddaba markaynu leenahay nawaaqiddu waa saddex aynu leenahay looma shardiyo nawaaqidda kufriga ama shirkiga looma shardiyo aljuxuud in ruuxii xaq intuu u caddaado haddana diido shardi ma ah shardigu waxaa weeye naaqidkaa kufriga ee iimaankaadi baabi'inaya inaad ku dhacday baa shardi ah inaad bannaysatay oo istixlaal qalbi ah looma shardiyo fi alnawaaqid alkufriya sawaa kaanat ficliya aw qowliya aw ictiqaadiya waxaan kaloo la shardiyin alictiqaad inaad waxay aaminsantaha shardi maaha naaqidka qowliga ah ama ficliga aha in qalbigaada uu ka yimaado shardi ma ahe waa in ficilkaadii uu ka yimaado yaxlifuuna biاllahi maa qaaluu walaqad qaaluu kalimata اlkufr lama dhin ictiqadu waa inay ku hadleen baa la sheegay haddaba marka taa waa in lagu baraarugo oo la ogaado waxaa loo shardiyo istixlaalka loo shardiyo ama ictiqaadka qalbiga loo shardiyo waa kabaa'irta dunuubta kabaa'irtaen kufriyaadka ahayn ruuxii muslimka hadduu bannaysto ictiqaadan u bannaystaay waa kufri wey waana naaqid min nawaaqid aliimaan alkufriya lianna istixlaalka keligii baa kufri ah haddii aad zinadii ku dhacdo can shahwatin khamradii aad u cabta can shahwatin waa dembi kabiira malkabeer baan taaganayn taagannahay laakiin haddaad tira waa ii bannaan tahay sheekh cabdiqaadir baa ii fasaxay anugu waa dadka waa ka duunahay khusuusiyaad baa jira anugu waa ii bannaan tahay dayib ku hadalkaad noocaa uga hadashaa gaalnimo ah xataa adoon ku hadlin hadaad qalbiga ka aaminto ina waxaan xaaraanta adugu kuu bannaanta ama ay bannaanta sharciguna xarimay mujarad ulistixlaal baa kufri ah labadaa qaab waa in la kala fahmaa muhiima idaa marka qaacida shaamila fii qaacidati takfiir marka aan bixino daabit mucayana kadibna asagaynu sharaxno waxaynu leenahay man adhara qowlan aw ficlan aw ictiqaadan mukafira wa habata calayhi hubuutan sharciya fainahu yuxkamu bikufrihi ida tawafarat shuruud اlxukmi waintafat mawaanicuh qaacidada qaacid takfir baa loo yaqaana yani ruuxaad ku xukumi inuu gaal yahay inuu mushrig yahay inuu diinta islaamkii mooradii ka baxo bannaanka ka taagan yahay dhiiggiisu bannaan yahay ilaahay kuu banneeyey in lala halgamo la diinada iimaan iyo tawxiid iyo jihaad iyo ay diin tahay qaacidadaasay ku wareegaysaa wax ka bixi jiraan idan waxaan leenahay man adhara qawlan ninkii muujiya qowl weedh baa ka soo baxday aw ficlan ama fal kufri uu muujiyey aw ictiqaadan wuxuu aaminsan yahay oo gaalnimo uu muujiyey leannoo gaalnimada hadduu ictiqaadsan yahay xaggana uu qarsanay cind allahi waa ka kaafir laakiin inagu ka muslimiin ahaan maxaan ku xukumaynaa muslim buu inoo yahay leannoo gaalnimadu uu qarsanaya laakiin gaalnimada qalbigiisa ku jirta markuu muujiyo waxaa uurkaada ku jira afkaada kaaxadaa la yidhi alinaau bima fiihi yandax marka iyadaa inagaa ka shaqaysanay man adhara qawlan aw ficlan aw ictiqaadan mukafira qowl ama fal iyo ictiqaad lagu gaaloobo ruuxu hadduu muujiyo bannaanka keeno wa habata calayhi hubuutan sharciya waadhi iyo falki iyo ictiqaadkii gaalnimada ahaana way ka sugnaato ruuxii waa lagu ogaaday weliba sugnaansho sharci ah marhati baa loo hayaa asagii baa qiranaya istifaado waa la yaqaano waa caan ummad ma hebel asweydiin waa la yaqaanaa idan w waa inuu sugnaado dhihi maysid meeshan shirkigaa ku badan kulligiin gaalati ree hebel waxaa ku badan gaalnimada kulligood gaalo wey ama nin gaala ku jiro kulligood gaalo wey taa socon mayso ruuxu waa inuu ka sugnaado wixii mar ruuxii arrintaa hadday ka sugnaado hubuutan sharciyan fa inahu yuxkamu bikufrihi inuu gaal yahay baa la xukumhayaa goormo laakiin idaa tawafarat shuruudu اlxukmi waintafat mawaanicu xukumka shuruuddiisa marka la helo waxyaabihii xukumka diidahayayna meesha ay ka baxaan qaacidada iyadoo kooban ama iyadoo faahfaahsanaan waa soo ururiyey waxaa lagu laaban karaa majmuc alfatawa majaladka soddon iyo shanaad boqol iyo kow sabxada ah waxaynu shardinay markaynu sharaxno oon furfuro qaacidada aynu dhibnay waxaynu shardinaa alidhaar fi lqowli walficli walictiqaad qowlka gaalnimada ah weedha gaalnimada kaa soo baxday iyo falka gaalnimadaad samaysay kaa soo baxay iyo ictiqaadka gaalnimadaad samaysay waa inay muuqdaan saynu u kala saaro gaalka xaqiiqiga ahaa iyo munaafiqii korna islaamka ka ahaa hoostana gaalka ka ah maxaa yeeley lianna alaxkaam alsharciya madaaruha wa cala daahir axkaamta diinta shareecadu waxay ku dul wareegaysaa waxa kuu muuqda ruuxa hadduu islaamnimo iyo iimaan iyo wanaag kaaga muuqdaaye waxaad ku xukumi inuu muslim nin ahlu khayr y ka mid ah ahlu qiblaha hadduu doono qalbiga gaalnimaha ku qarsanayo taa rabbiga u taalla haddii ruuxii isagoo iimaan qalbigiisu uu ka buuxiyo islaamnimo gaalnimo uu muujisto weedhiisii odhaahdiisii falkiisii ay gaalnimo ka muuqato gaalnimaan ku xukumayna inii lam umar an unaqiba quluuba annaas waan ashua butuunahum idan hoos inagu udegi mayno hoos udegaasiyo qalbiga ilaahay baa iska leh hawshaa maamulaha annaga axkaamta daahirka ah oo meeshay culimadu odhan jireen naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawala saray qaacidadii cumar uu dejiyey radiallahu tacala canhu kama fi saxi buhari waayri ayb taasaanu shardinay waxaa kaloo meesha ku jira ficilka waxaa soo gudagelaya tarkigii lianna tarka ficlun wixii rabbi samee ku yidhi ka tegiddiisuna ay gaalnimada ahayd haddaad ka tagto waxaan leenahay fal gaalnimaad ku dhacday waxaad samaysay ficlaad samaysay ma laakiin waa waxaad ka tagtay ka tegiddu marba waxay noqonaysaa ficil waana sida saxiixa ah wuxuu nabigu ka tegay waa in laga tago waa sunno waa meeshuu shaafici odhan jiray atarku sunna nabigu wuxuu ka tegey waa inaad ka tagto leanno tegitaankaasaa ficil ah hadda waxaan u jeednaa marka la yidhahdo ficliyan naaqid kufri oo ficli ah ha u qaadanin wuxuun la samaynaya bas inay tahay wixii rabbi samee ku yidhi lana imow ku yidhi xaggana ku amray ka tegiddiisuna ay gaalnimo ahayd haddaad ka tagto ka tegitaanka waxaan ku magacaabaynaa ficil waa naaqid ficli ah taana waynu ogaanayna waxaa kaloo soo gudagelaya ficilkaas imtinaaca ictiqaadka asaguna waxaa soo gudagelaya shakiga iyo eh, eh, maxaan ku dhadayey malaha xun ee diinta laga malaysto waxaasoo dhan baa soo gudagalaya si kastaba noqotee waxaan leenahay ficilku inuu gaalnimo yahay ictiqaadka aad rumayseed aamintana ay gaalnimo tahay weedha kaa soo baxdayna ay gaalnimo tahay laba shardi baa lagu ogaanaya laba shardi baa loo shardhiyaa waa falka xukumidiisii ama qowlka xukumaddiisii ama ictiqaadka xukmidiisa marka koowaad waxaan leenahay qowlku kaa soo baxay iyo falka iyo ictiqaadkuba inay gaalnimo yihiin oo ficilku kufri yahay oo qowlku kufri yahay ama shirki akbare yahay ama ictiqaadku uu gaalnimo yahay waa in uu ku sugnaado bidaliilin sharciyin min alkitaabi wاsunati waijmac salaf shari wey nin kasta caqligiis wuxuu ka keenay iyo wix asaga la qumanaaday waa gaalnimo haddaba soomaliya waa gaal waa gaalo socon mayso falkan inuu gaal yahay oo qowlkan kufr gaalniman yahay oo ictiqaadkan lagu gaaloobayo waa in uu ku sugnaado kufriga waxaan inuu gaalniman yahay waa inay ku sugnaato bidaliili min alkitaabi wsunati waijmac umma kaa waa shard shardiga labaad waxaa weeye lafdigu iyo weedha kaa soo baxday iyo ficilka iyo ictiqaadkuba waa inay ku cad yihiin gaalnimo gaalnimou ruuxan hadalkan ka noqon karaa iimaaniya wanaagna waa noqon karaa lama rabo xagga haddii loo fasiro saasay noqon kartaa xagga haddii loo dhigana balaay noqon kartaa dhan kale haddii loo wareejiyo wanaag bay noqon kartaa lama rabo waa inuu yahay hadal iyo ficil iyo ictiqaad ku cad gaalnimo taana shardi wey ilaa an taraw kufran bawaaxan kufran buwaaxan fiihi min allahi cindakum burhaan nabigu waa israaciyey inuu cad yahay yani waa inuu kufri sariixaya fiihi cindakum min allahi burhaanna waa daliilka sharciga waa in falka iyo qowlka iyo ictiqaadku inay gaalnimo yihiin qur-aanka iyo sunnadu ijmaculumma mid ka mid u cadday marka xiga waa in hadalku ku cad yahay uun sarbeeb iyo wax lamida iyo malamala aysan wax cad waa inuu yahay labadaa shardi baa shardi ah oo falkii marka laga hadlayo ama ficilkii ama qowlkii ictiqaadkii labadaa laga maarmaana ruuxii sameeyey falkii asagoo gaalnimo uu yahay oon sunnada ku hayna inuu gaalnimo yahay ama kitaabka rabbigay ama ijmac lumma adilada tusaysana ay tahay adila sariixa oon muxtamila ahayn ruuxii laftirkiisa falka ku dhacay waxaa la rabaa inuu ku sugnaado oo lagu hubsado hawsha inuu sameeyo hubuuta sharciya bimacnaa maxaan oga jeednaa waa inuu ruuxa asago gaalnimada qirto oo carabkiisa aynu ku xukunno ama makhraatiya caddayn loo hayo bayina loo hayo isagoo diidan haddii bayina loo helo war dhammaaday wey laba makhraati ama ka badan ayib ama istifaada waxaa loo yaqaan waa arrin caanoo shaacday wey waxaa laga yaba inaadan helin ruuxka anaa taagnaa oo fiirinaya hebel markuu gaaloobahayay anaa dhegaystay codkiisi anaa hoos fadhiyey anaa la joogay laakiin ummadda soomaaliyeed ama muslimiinta degankaa ah iyo waddankaa jooga ama goobtaa joogaa kulligooda warku waa wada gaadhay waa shay mustafiid ah sida lagu ogyahay adugu inaad inay hebel tahay hebel annagu waxaan ku maqalay intuu uun adduunka joogay inay hebel hebel inuu yahay masalatu istifaada loo yaqaana waa daliil la ictimaado wax lagu sugo weeye arrintu hadday baahdo ummadda wada gaadho xaggaana loo bato waa daliil mustanadkiisu shahaadada u yahay adigu almihim arrintii ruux waa in lagu hubsado malamala iyo kutiri kuteennahe iyo waa inaysan ahayn taasna waa waxyaabaha lagu sugayo weeye in ruuxii xukumka uu ku dhacay xukumka laftirkiisi shuruudiisa hadda markaan intaa waxay ahayd muqadimadii aynu ku sharxaynay qaacidada aynu nidhi man adhara qowla aw ficlan aw ictiqaadan mukafiran wa habata calayhi hubuutan sharciya fainahu yuxkamu bikufrihi ida tawafarat shuruudu اlxukmi waintafat mawaanicuhu qaybtaa dambe ee idaa tawafarat shuruudu اlxukmi waintafat mawaanicuhu ayaa hadda aanu qeexaynaa waxa ku hoos jira xukumka aad ridayse hebel inuu gaal yahay ah ama inuu shirka akbara ku dhaco diintii ka baxay ah shuruud buu leey xukumka asaga mawaanicda la sheegina ayadna waa mawaanic اlxukmi cala takfiir oo ayadna meesha ku jirto shuruuddii marka saddex baan u qaybaynaa shuruud اlxukm xukmu takfiir shuruuddiisii saddexaan u kala jabina waxaan leenahay shuruudun fi اlfaacili wa shuruudun fi اlficli wa shuruudun fi اlihbaat saddexdaa wey baashan deg dega ee un ragga dadka laska saarayo waa in laga fiirsada wey idan ruuxii falka sameeyey shuruud baa laga rabaa ruuxa falkii aanu soo ogaanay bidaliilin min alkitaabi wasunati waijmac اlumma aan ku ogaanay inuu gaalnimo yahay waa in xagganna daliilku uu yahay daliil aan ixtimaalin wax kale aan gaalnimada ka ahayn ruuxii ku dhacay shuruud baa laga rabaa in laga helo falkii uu sameeyey shuruud baa laga rabaa in laga helo sugnaashihii adila shuruud baa laga rabaa in wax ku sugnaado shuruudun fi lfaacil ninka gaalnimada ku dhacay waxaa shardi ah kow an yakuuna baaliqan inuu qaangaadh yahay ruux mukalaf ah oo biyoduuliyey waa inuu yahay wiil biyoduuliyey iyo haweenay dhiig heshay ayib masaa'ilka calaamaat lbuluuq ilaa shan iyo toban baa la gaadhsiiya waana la isku khilaafsanya almuhim waxaa kugu badan dumarkuna xayd bay ku qaangaadhaan iyo mani ixtilaam ragguna ixtilaam toban toddobiyo toban sheegay oo masale khilaafiya waxaa idna la ictimaadi karaa oo sunnada ku sugan timaha hoose hadday soo baxaan isna buluuq wey timaha hoose ruux hadday soo baxaan isagoon biyo duulin xaggana aan xayd helin hadday dumar tahay oy timaha hoose soo baxaan caanada waxa loo yaqaano timahaasna waa lagu qaangaadha lianno yoma bani qurayda nabi maxamed waa ictimaaday ka daliilin lilbuluuq rag baadaan ku baxsaday markii laga waayo ood maxamed ibnu kacab alquradi iyo khayrkii ku baxsaday idan ruuxu waa inuu baaliq yahy waxaa kaloo asna min xaysu sunna sugnaanaya oo daliil ama calaa min calaamaati albuluuqa haweenida hadday uur qaaddo ninka ragga asagu islaan hadduu guursado oo isagoon biyana duulinin timi hoosena usoo bixin uu haweeney guursado kuma dhaaran karra asaga inuu ooreeyo uurka asaguu leeyahy marka baabka ma sii gelayno gogasha muslimiintana tuhmi mayna waxaan rabnaa dumarkoo kale haweenaydu iyadoon dhiigba helin ixtilaam iyo manina aysan ka imanin hadday xaamilo noqotay uur qaaddo uurku waa daliil calaa annaha ixtalamad leanna haddaysan mani helin oo aysan baaluqin oo aysan jamlin oo aysan mici jabsanin uurba ma qaadeenba waadan waxay le ma ahee uurka laftirkiisaa calaamatu buluuqa waadana waxay le ma ahe uurku waa daliil ku tusay calaa annaha ixtalamat min qablu fa xamalat aduu warkii doona ma noqotee aduu saddexdaa timaha hoose ixtilaam xayd xamli intaasaa xoog badan wixii kale kilkala ursadka iyo naaskoo soo baxa iyo ruuxoo garka u mara iyo codka ruuxoo isbedela iyo ila codku waa isbedelahayaay ruuxoo shiiro oo sanjidhiisa isbedeshay iyo asagoo shan iyo toban gaara ah ama sideed iyo toban waa masaa'il khilaafiya waxba ayagu taas kusii dheeraan maayo si kastaba noqotay waxaan leenahay ruux waa inuu baaliq yahay waa inuu qaan gaadhay calaamaatulbuluuq fuqada ugu laabo hadduu laakiin sabi gaaloobo culimmadu waxay u badan yihiin sabiga mumayizka ah ee wax kala soocaya wax kala garanaya sideed jir ilaa toban jir ilaa dhowr dhowriyo toban jirka ah gaalnimadiisu wa asixu waxaa naxkumu calayhi biannahu murtad wartada can alislaam laakiin ilaa uu qaangaar lama toogan karay leeyihi sida sabiga mumayiskaa ah ay inuu islaamkiisu u asaxayo oo salaadiisu ay u asaxayso oo acmaashii iyo iimaanaadkiisii loo ay u asaxayaan muruu awlaadakum bisalaa wahum abnaau sabcin wadribuu calayha wadribuhum calayha wahum abnaau cashrin sida camalkiisa saalixaaba loo tixgelinayo sabiga mumayiskee waxaa xun iyo waxasan kala garanaya hadduu gaalnimo ku dhaco camal kufriga ama qowl kufriga ama ictiqaad kufriga ku dhaco yartad laakiin xaddu ridda laga oofin maayo man badala diinahu faqtuluu xadidka ibn cabaas ku dul socon maayo xataa yabluqa ilaa gaao ilaa qaan gaadho lannu nabigaa caddeeyey rufica alqalama can alaa can asabiyi xataa yaxtalim wa fii riwaaya xataa yabluq madhab ljumhuur sidaas wey waxaa kaloo shardi ah faacilkii ku dhacay kufriga an yakuuna caaqilan waa inuu garaadkiisa imaankiisu jooga caaqil yahay nin waalan oo majnuun ah waxba loo qaban maayo wa ilmajnuuni xataa yufiiq aw xataa yacqil waxaa kaloo shardi ah inuu yahay mukhtaaran gaalnimadan inuu ku hadlo inuu doortay wey falkan gaalnimo inuu samey waa inuu doortoon lagu darqiyin oon lagu qasbin aaka haddii lagu qabtay oo la yidhahdo haddaad lagu qabto l dhihin kafartu bimuxamadin wa bima bihi aadan dhihin shan qiiqaysaa kahoos kaa dhexbaxaysa oo ku dhawaaqo ku gaaloobi maayo waynu gaari doonaa iyadu intaa isada waxaa kaloo shardi ah inuu qaasid lilficli yahay falkan inuu u qasdina waa shardi asagoona cidna qasbiin buu ruuxu wuxuusan u qastin ku hadli karaa wuxuusan u qastin sida ruuxa jiifo o kale ama wax lamid oo kale ayb falkii iyo qowlkii wixi o dhan ba inuu qastaa shardi ah waxaa kaloo shardi ah an yakuuna caamidan lilmacna macnaha weedho ay xambaarsan tahay ama falku uu xambaarsan yahay waa inuu u qasday ayb hadduu weedho wuu u qastay oo ficilka wuu u qastay laakiin macnaha oo muusa qastin ku gaaloobi sida saxaabiga ninkii muslimkaa yidhi reer banu israiil allahuma anta cabdii wa ana rabuk wuxuu doonay inuu yihahda allahuma ana cabduka wa anta rabbi allahuma anta rabbi wa ana cabduk fa akhطa'a fi lafd idan weedha inuu ku dhawaaqo u qastay oo falka inuu ku dhawaaqo u qastay cidna ma qasbin baaliq buu ahaa mukhtaar buu ahaa laakiin macnahan muusan doonaynin macnaha meesha ka soo boodee ah ilaahu anugu rabbigaadi baan adiguna addoonkaygi baa tahay macnaha muusan doonayn macnaha kaleu doonahay shuruuddaas waxaa loo shardiyaa fi lfaacil an yakuuna baaligan caaqila mukhtaara qaasida lilficli mutacamida lilmacna ficilkii uu sameeyey gaalnimada ahaa ama qowlkii gaalnimada ahaa ama ictiqaadkii asna waxaa loo shardiyaa waa idin soo sheegay an yahbuta bidaliilin sharciyin min alkitaabi wasunnati wa ijmaci اlumma wa inuunu yahayna daliil laa yaxtamilu shubhatan walaa tawiilan walaa yara caleyhi ixtimaal tana waa iska dhab jarta shuruud fi libaat baa ku yimid shuruudu fi libaat waa taan kuusoo hormariyeyo falku iyo qowlkan gaalnimada iyo ictiqaadkan kufriga ah, ruux waa inuu kaga sugnaado bayina waa inuu ku sugnaado aw bictiraaf aw biistifaada daliil waa in loo hayo ruuxan waxan inuu sameeyey ayib inahaas waa shuruudda loo yaqaano shuruud alxukmi calaa takfiir mawaanicdu way fara badan tahay ayada sidoo kale weeyo mawaanic waxay u qaybsan mawaanic fi lficil wa mawaanic fi lfaacil waxyaaba markaan axkaamtaas dhan ba hello loo baahan yahay baa jira ruux in laga waayo ruuxii fal buu ku dhacay gaalnimo ah caddaynna waa loo hayaa laakiin falka waa lagu qasbay maanic baa meesha taagan oo maaniculikraaha ah waa in la helo yacni islaamku waa hadda kor baan idiin soo sheegay waddada u fudud baa lagu soo galaa si dhib yar oo licibsaqiir ah oo fudud waddo weyn oo hayway ah lagu soo galaa islaamka laakiin hadhow markaad ka baxayso waddo yaroo cidhiidh oo wadda goodir ah oo jaqaan lagaga baxaya hawshu dhelil ma ah <clears throat> mawaani waxaa shardi mawaanic waxaa jirta fi aw alqawli falki ruuxu uu sameeyey maxaanu soo shardinay waxaan soo shardinay inuu falku yahay sariix cala inuu gaalnimo ku cad yahay oon sarbeeb iyo ixtimaal kale uusan gelin falki ruuxu uu sameeyey ee ka sugnaaday gaalnimona wuu ixtimaalaa gaalnimana ma ixtimaal waa hayru sariix idan meesha waa ka baxday ninkaa baxsay ama daliilkii aad kufriga ku sugaysay ee min kitaabin aw sunnatin aw ijmaac ahaabaa ijmaac danni ah daliilkii waa daliil danni ah dalaalisu aad uma caddo aayaddu si fiican mislada uma tusayso waa daliilkii waa hayri qaطci ama qaطciyu dilaala ma aha cala lkufr waa mawaanicdii fi lficl aw alqowl qowlku sariix kuma aha ayb daliilkaa u daliishanaysay ee lahayd waxa inuu gaalnimo yahay waxa uu daliila laftirkiisa baan ku caddayn masaladii ama qadciyu dalaal aan ahayn sugnaashihii iyo makhraatiyaashii aad ruuxa lahayd hebel inuu gaaloobay aayaddaa tustay wuxuu horta inuu gaalnimo yahay asna warkii waan ku haynaa waxaana ka makhraatiya ah hebel iyo hebel hebel hebel baa loo yeedhay mid baaban qaan gaadhay moosabi ah waxaan leenahay way kaa jaban tahay markhaatiyaashii bar baaba fasaqo oon cudwulba ahayn oo markhaati geli karin wa ashduda way cadli minkum caadilba ma ah faasiq in jaakum faasiqun binaba-in way ka kaan dhanleen xagga udhig warkaas xagga gee marka mawaanic fi hubuut waa kaan lam yahbut biuruqi sharciya kuma sugnaanin shahaadadii baan buuxsamayn oo dhammaystirayn shaahidkii baa da'diisu ka yartahay qaangaadhnimo shaahidkii baan caadil ahayn oon cadli ahayn mawaanic fi lfaacil baa inoo dambaysa waana ta loo yaqaano fi usuul lfiqi loo yaqaano alcawaarid alahliya waxyaabaha ruuxa kor kaga yimaadee badela dadnimadiisa wax ka badela waa dhowr laba qaybood wey midna waa cawaarid ilaa samaawiyo kor ka timaada oo ruuxa bini aadamka uusan shuqul ku lahayn min allahi baa ka timaada ruuxuusi u joogayba waashay waalidan ruuxu asagu sababkuma ilahay ba xaggiisa ka dibay caqliga baaba ka tegay ayb laakiin taynu ka hadlayno waxaa weeyaan waa mawaanicda ruuxa bini aadamka uu ku leeyahay sabab uu kuleeyahay isagu hadduu laga helana gaalnimadii ka anfinayso ka takooraysa asaguna wuxuu ku leeyahay sabab buu ku leeyahy waa wax ku dhacay biikhtiyaarihi taas wey mawaanicdaa waa fara badan tahay mawaanicdaa shuruudda aynu soo sheegnay unbay ka hoos baxaysaa waxaynu nidhi an yakuuna baaligan ee maxaa meesha ka baxay sabi waa inaga soo marra tafsiil ku jiray an yakuuna caaqilan baana yidhi hadduu waaliya ka war war waa waalidiisa inaga dayle meel qabto geeya fadhiisiy nabi baan ahay ilah baan ahay waa biibahaya adduunka anaa ah xukuma dula kaco mid waalan maxaan leenahay war biysiiyo meel fadhiisiy ayib haddii la yidhi an yakuuna mukhtaaran waa inuu doortay haddii la dirqiy oo la qasbay isna meesha kuma jira mukra baa ka baxay an yakuuna qaasidan lilficli aw alqawli aw اlictiqaadna hadduusan u qasdin baa meesha ka baxay falka hadduu u qasdan laakiin macnahan uusan doonaynin asna meesha waa ka baxaaya kuwaaso dhan meesha kugu jira waxaa ka mid a ah waxa loo yaqana alkhata kow maanica koobaad ruuxii asagoo inta suuradoo dhan soo oofsaday hawsha hadduu ku khaldamay oo ku gafay oo surmaseegto ahayd lagu tagfiirin maayo khadaw luqa ahaan waa didu sawaab sharcaanna waxaynu u jeedna waxaa an yaqsida bificlihi shay-an fa yusaadifa ficlahu hayra maa qasad fayusaadifa ficluhu hayra maa qasad ruux waxbuu doonhayey markaasuu wuxuu intuu garab marayba meel kale ku dhuftay ugaadh baad shiishaysay ugaadhii birqi bay tiri ruuxaad feeraha kala goysay waman qatala mumina khadaan baad gelaysa soo saa maa ruuxuu falka wuu qastay oo mudutuunsha ee ruuxa waxaa dhaqdhaqaaqay inuu diluu doonahay laakiin macnaha meeshu ku jira ah hebel dil muusan doonayn ilahay marka ilahay khada buu ku xukumay idan ruuxu waa inuu falka u qasta ficilka wuu u qastay inuu waxaan sameeyo inuu wax dilo inuu xabadda sii daayo wuu u qastay laakiin uma qastin inuu ruuxan dilo marka falkiisa wuxuu ku dhacay meel kale allahuma anta cabdii wa ana rabuka w ina allaha tajaawaza can ummatii alkhaطأa wاlnisyaana wma stukrihu calayh rabbana laa tuaakhidna in nasiina aw akhطأna fii صaxiixi muslim ilahay wuxuu ihi qad facaltu nabi maxamed baa soo tabiyey markay muslimiin saa ku ducaysteen ilahay wuxuu ihi qad facaltu waan yeelay waxaad ilowdeen ama aad ku gafteen waa idin dhaaf walaysa calaykum junaaxun fii ma akhطa'tum bih walaakin ma tacamadat quluubukum waxaa u daliila noocaasa in gaalnimadii lagaaga difaacahayo caliy bn abi aalib intaan khamrada la xarimin fi sunan abi daawuud watirmidi haddaana khaldin maskaxdu khaldin wuxuu le waxaa noo sameeyey cabdiraxmaan ibn cawf baa maalina marti qaaday markaas wuxuu noo sameeyey marti soor markii qaadidii hawlihii la cunay buu sharaab noo keenay kharaabka la keenay khamraa ka mid ahayd weyn lama xarimin intaan la xarimin wey sharaabkii baan cabnay maskaxayna gaadhay bu waa la marqaamay ninkaas wuxuu doona ku hadla salaad baa waktigeed la gaadhay bu aniga calay dheen buu na tuji salaadda naga bixi bacdu riwaayadna waxay cali ma ahayn saxaabi kale si kastaba noqotee saxaabi saxaabadii cabdiraxmaan oo marti suura ka mid ahaa ama cali ha noqdo ama khayrkii ha noqdee yaa lee salaadda naga bixi salaaddii markuu galay yusuuta qul ilkaafiruun ba akhriyey qul yaa ayuha alkaafiruun acbudu maa tacbuduun wa naxnu nacbudu maa tacbuduun buuri idan waa hawl culus gaaloy waxaan caabudayna waxaad caabudaysaan annaguna waxaan caabudayna waxaad caabudaysaanoo gaalnimada idan waa xadiis saxiixa ama ah. xasan cala aqali taqdiir ruuxuu oo muusan qasdin khamraduna xaaraan ma ahayn marka iyada ah way bannaanayd sabab mubaaxa oo bannaan ayuu hawshan ku ay ku timid saxaabiguna ooma qastin inuu yidhaahdo waa ilaahay baan ku gaalownay oo kufaaru quraysh waxay caabudaan la caabudaynaa oo ma doonayn sidaa darteed nabigu ma tagfirin nabigu hawsha waa ogaaday ma tagfirin ayib saxaabigu suuradda inuu akhriya waa u qastay oo wuxuu ahaa baaliq wey waa caaqil wuu doortay inuu qiraa'ada iyo falkan qiraa'ada ah sameeyo suuradda akriya waa u qastay muxuusan laakiin u qastin macnaha macnahan ooma qasdin naxnu nacbudu maa tacbuduun acbudu maa tacbuduun ooma qasdin saxaabigu kaas marka waxaa loo yaqaanaa maanic lkhata meesha khada waa inuu ka baxo khada waa inuusan jirin markaa ruuxa leedahay waa gaalo maanica labaad ee diidaya ruuxii in la takfiiriyo atawiil baa loo yaqaana tawiilku waxaynu hadda uga jeedna tafaasiir fara badan buu leeyahay kii bimacna tafsiir oo tawdiixa ah ma aha waxaynu u jeednaa waa wadcu daliili sharciy fii hayri mowdicihi biijtihaadin aw shubhatin tanshaw can cadami fahmi dalalati nasi aw fahmihi fahman khaaian dana xaq aw dana hayra daliili daliila muhimaddu waxaa wey ruuxii waa in uu aayad ama xadiid ama wax adilada ka midu daliishanaya oo falkan gaalnimada ah ama kufriga ah ayuu samaynhaya wuxuu le waxaa u daliila inay bannaan tahay oo hawshaa la samayn karo qowluhu tacaala qowlu rasuulillaah ijmaacu lumma kada waxbuu daliishanaya idan aayad iyo xadiid ayuu haystaayoo meel aysan lahayn buu ku akaakaynaya wuxuuna ku khaldamay fahamka si xun baa wax u galay waxbaa qulub yidhi idan wadcu daliili sharciyi fii hayri mowdicih biijtihaad tuu fahmay oo wax firfiiriyey ayuu fahm khaldan qaatay aayaddii meelaysan layn buu ku qabtay xadiidkan meelaysan layn buu ku luqjumbaaray aduu aayaddii iyo daliilkiibuu si khaldan u fahmay ama waxaan daliil ahayn buu daliil moodayba sida manaamaadkii wuxuu ilhaam ku sheegay buui waa daliil daliilna ma aha idan si kastaba waxaa loo yaqaana khaa fi tawiil khaa fi tawiil kii hore mxuu ah khaa fi liraadu ah kana waa khaaan fi tawiil haddaba laakiin ninka mutaawilkaa ee aayadda si xun u qaatay sida bacdu suufiya wax badan ay sameeyaan iyo bacdu almuctazila iyo bacdu alashaacira iyo bacdu almurjia qadariya jahmiyo dad fara badan ahlulbidac oo dhanba ay sameeyaan ruuxii markuu ku gafay aayadda fahamkeedii ama waxaan daliil ahayn daliil u qaatay meelaan aysan lahaynna uu ku xidhiiriyey haddii loo caddeeyo oo khada'iisi loo sharxo oo shaaca looga qaada kadibna uu ku madax adaygo kufrigii iyo gaalnimadii waa la takfiiranaya kan maa ta'wiilku inuu maanic yahay ruuxa muslimka u diidaya takfiirkana waxaa u daliil ah ijmaacu saxaaba awalan nin loo yaqaano qudaama ibn madcuun yaa fii khilaafati cumar ayaa isagii rag saaxiibadii khamar ka dhargeen way cabbeen markaasaa soo qabto wuxuu yidhi khamradu inay noo bannaan tahay baan aayad qur-aan u haystaa war khamradii rabbi xarimay inama alkhamru walmaysir ee suurat ulmaa'ida lagu gowracay baa idin bannaan suurat ulmaa'ida laftirkeedaan ku haystaa buuha aayad ii bannaynaysa laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati junaaxun fii ma طacimuu idaa mataqow waamanuu uma taqow waamanuu uma taqow waaxsanuu wallah yaclamuun aayaddaas u daliishaday dadkii ilaahay rumeeyey ee rabbi u hoggaansamay acmaal saalixada la yimid wax kastooy cabbaan waa u fasaxanya ama cunaan aayaddaasaa u gashay saxaabiga waxay u gashay si kale ayib cumar baa hawshii loo sheegay wuxuu yihi u sheegay horta khamradu inay xaaraan tahay aayadaha caddaynhayaan u markaad fahamkii khaldana ee qulubka u galay maqluubka u galay aad ka saxdaan hadduu madax adaygo waa kaafira asagii inta racanba toogta buuri hadduu hogaansamo khaladkiisi qirtana waa muslim khaldamay halii shaabuga buuri xadulkhamri halayga oofiyo xadulkhamri muxuu ahaa afartan ama siddeetan waxaa tiradaba halayga oofiye buur bacda maa lala dooday oo laga niqaashay hadduu ku madax adayga waa kaafira ii dila buuri man badala diinaha ka shaqayso haddiisa taawiilkii uu ka soo noqdo waa muslim xad ku dhacaye ha laga wixii muslim laga samayn jiray halaga samey idan qisadaana waa sugantay waxaa kaloo sugan qisatu cumar salaada ninkii ka taga nabi maxamed waa kaafir alcahdu aladii baynana wa baynahum asala faman tarakaha faqad kafar bayna alrajuli wa bayna alkufri washirki tarku salaa man taraka asalaata faqad kafar laakiin cumar inuusan tukanin baa fi saxiixayn ku sugan camaar iyo cumaroo wada saxiixiin le safar la yahay nabi maxamedna ka fog yahay yaa waqti salaad qabtay biyaa la waayey camaar asagu janaabana la qabay qaybo ka mid a ah, ragga ka mid a ah, inuu umar qabay ma filhay asagu almuhim camaar asagii markuu weyse waayey biyana waayey suuratulmaa-idana ay sheegtay ama nisa ay sheegtay gabagabaysi ay sheegtay intuu meel gelgelyan raadsaday bu galgashay uu galmagalmaystay intuu dhar yaraystay musibx u galgashay boorkiib iska buuxiy salaadii buu tukaday sal iyo baar buu galgalmaystay wuu tukaday cumar wuxuu yihi anigu galmagalmaysan mahayo biyana ma jiraan salaad layguma lahabo tukan maayo xadiidku wuxuu leey ninka salaad ka taga camdan waa gaal cumarna ma tukanin si dhahad cumar wuxuu ta'wiilshaday ta'wiil baa galay oo wuxuu u qaatay marba haddii biyo la waayo kayfiyadii loo gebagabaysana nabi nabigu weli uusan sharxin inaysan bannaanayn gebagabaysigu camaarna waa ijtihaaday camaar asagu waxaa le waad asiibtay xaqaad ku habsatay laakiin waxaa kugu filaa inamaa yakfiika an tadriba biyadayka haakada gacmaha inaad sacabada dhulka ku dhufato oo weliba iska afuufto ood cumaacumaha iyo wejiga marsataa kugu fila waa loo sharxay waa loo caddeeyey cumar lama canaanin waa mujtahid dadaalay khaldamay waxbaa si kale u galay ahlu khayr bahaa nabig wuxu ly hada kadib iska ilaali ayb waxaa la mid a ah abudar xoog xayn adhi u lahaabu nabi maxamed qayb ku lahaabu intuu kaxeeyey buu xeriyey madiina korkeeda meel rabada loo yaqaanay waagi dambana uu ku dhintay oo uu degi jiray buu yuu tagay si islaantiis baa israacay ninii xaaskii hadday isdayn mahayaana kadibna biyaa la waayo usbuuc dhan ayuun salaad tukanin waa intaan weli la sharxin weeye qaabka janaabada looga qabaysto haddii la waaya xataa la gabagabaysanhayo aan la ogaan saxaabigu suuskaga joogo usbuuc kadib buu madiina kusoo laabtay nebi maxamed ba u warram wuxuu nebi maxamedu maanta intaan qabaystay wix aan iska dulqaaday buui buur inaan iska dulqaadaan moodaaba oo waa sidee toddoba beri ma tukanin buui ama shan beri oo maxaad la tukan weyday janaaba asaabatnii janaabatun walaa ma buui waan junoobay qasli baa lagu yeeshay biyaan lama haya had idan salaad see loo tukan weyse la'aan ama qabays la'aana nabig wuxuu i waxaa kugu filaa asaciidu ayib wuduء lmuslim walow lam yajid ilmaa cashara siniin fii riwaaya cinda abaraani cishriina sana labaatan sano haddaadan biyo helin waxaa kugu filan gebagabaysiga markaasuu nabiga adila aad u sharxay oo caddeeyey idan saxaabiga lama tagfirin daliilkiibu maqluub u qaatay fahan khaldan buu ka qaatay waxaa la mid ah faatima binta abi xubeysh gabadh wanaagsan oo saxaabiyadoo tukatay ahayd dhiig iyo xayd wanaagsan bay heli jirtay waagi damba dhabar huran baa ku dhacay dhabar furanka ku dhacay waxay aamintay istixaada dhabar furan iyo xayd inay isu xugum yihiin oo haweeney xaa'idaha salaad waa ka mamnuuc iyo soomba sidoo kale mustaxaadana salaad iyo soomba waa ka mamnuuc shan maalmood taqriiban ama shan salaadood baysan tukanin marka nabiga loo sheegay subxaana allah inamaa dalika min ashayaan hawsaa shayaan bay ka ahaatay salaadaha ka tegin tuko xilliga aad dhiigga helaysatay xaydka ah iska soo qaad inaad xaa'ido tahay markuu kaa gu'i jirana qabayso kan dambe butaaca haya dhabar furan baa loo yaqaanaa dhegta ha u dhigin dhag jalaaq haw siinin cibaadayso ha ka tegin saada le dhabar furan xunkaasu leey nabigu waa ka saxay cadiy bni xaatim fi saxi lbukhari waad garanaysa wa washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajri buu khalad u qaatay laba hogaan buu soo qaad uu barkan jiray xadhig cad iyo xadhig madow wuu fiiriyaa ilaa ay kala caddaadaan wuu iska suxurtaa saxaabigu marka qaarkood wuxuu iska suxurin jiray waago si wacan u bari ilaa laba xadhig sida loo kala arkaaba iska adag ilaa marka dambe ay qoraxda banaanka kusoo dhawaataa mooye nabi maxamed markuu waagi dambe ogaada waa la hadlay salaaddii soo qadee ma dhih salaadihii soonka uu saa u galay nabigu ku noqo ma dhih nabigu waa canaantay wuxuu ihi ina ina wisaadaka la marka barkintaadu haddayba waagi oo dhan baqarinayso alla barkintaadu cadiyo u weynaaba nabig sal slam waa beriya sacba laguma qaran kare barkataada waa weynta inamaa dalika bayaad الnahaari wa sawaad اleyl waxaa laga hadlaayo waa habeenkii mugdigiisi iyo madowgiisii iyo maalinkii caddiintiisi inay kala baxaan baa laga hadlaaya laba xadhig ma ah habeenkii sidii mugdi iyo gudcur loogu jiro ayuu dilaaci maalin cad baa bilaaban mugdi iyo madowga iyo caddiinka la sheegay waa maalintii habeenkaa loo kala jeedaa idan marka ta'wiilka ay saxaabada in laga soxo lagu cuurdaaro dhaqani shareecadu taqaano weeye idan ta'wiilku waa cuurdaar adilo fara badan baynu ku caddaynay markaynu maraynay kelimada ahayd taxdiiru lmuslimiin can takfiir lmusaliin ayadaa loo laabto almuhim maanicu ta'wiil asaguna waa shay ruuxa muslimka hor istaagi kara gaalnimada laakiin waxaad ogaataa waa mazalatu aqdaam huna meeshan mazalatu aqdaam wey laysa kullu ta'wiilin cudran laysa kullu ta'wiil cudraa wa maanica min atakfiir tawiil kasta cudurdaar ma aha kumana andacoon kartid tawiil kasta tawiilkaad ku andacoonaysa saddex shardi baa loo shardiya saddex shardi waa in laga helo tawiilkaadi iyo qaabkaad u fasiratay waa inay saddex qodob ku taageeraan markaasaad ka badbaadaysa seefta muslimiinta haddii kale waa ku haysaa shardiga koobaad tawiilka aad tawiishatay iyo tafsiirka aad qaadatay iyo fahamka aad qaadatay waa inuu sal ku leeyahay luqada carbeed lua luqa alcarabiya bilisaani carabiyi mubiin wain xataa yatabayana lakum alkhayd اlswad min alkhayd at alkhayd اlabyad min alkhayd اlaswad idan khayd waa luqada carabeed xadhig wuu noqdaa xadhig madow iyo liilan madow wuu noqdaa khayd اlabyadna liilan cad buu noqdaa luqada carabeed wuxuu noqdaa min baabi اsticaara wاlkinaaya wuxuu noqdaa habeenka mugdigiisa iyo maalinka caddiintiisa idan tawiilku cadiyi qaato waa tawiil fi lua saaiq ah idan waxaad qaabka wax u fasiratay waa inuu yahay qaab salkula luqada carabeed waa shardi haddaad tiraahdo idbaxuu baqaratan caaisho wey wax laga hadlaayo caaisha hala dilo war idbaxuu baqaratan caaisho maxaa iska galay qoomu nabiy llaahi muusa bnu isra baa ee la tukan hayaa waxaa weeye in intii meel la istaagay ilaahay dhowr daqiiqdo qalbiga lagu qabto hadiyo salaabunin sida ninka loo yaqaane zindiiqa ah caalamul islami hadda ay bumbuuniyaan roger garudi ninka loo yaqaane faransiiska ah, mujrimka ah ya wuxuu yihi shanta salaadood ee muslimiinta la sheegaya waxaa weeye in five minute ama laba daqiiqo aad ilaahay qalbiga ku qabato iskala dhaqaaq ama musquul markaa ku jir ama loge ama xafiiska iska joog laakiin shan waqtioo loo aadaamhayo ama jamaaca lagu tukanhayo la foorarsanhayo la sujuudhayo ma aha bur salaada la sheegahay tawiilkaasu la yimid zindiiq baa hosta laga feermeeyey sheekh ibnu cuthaymiin iyo ibnu baaz iyo culamaa asacuudiya waa takfeeriyeen inuu zindiiq yahay munaafiqa bay sheegeen yuusuf alqardaawina waa bumbuniye weli waa caalim buu leh dhibsa ma laha <clears throat> waxaa kuu yimid tawi shardiga labaad waa in ta'wiilkaadu iyo qaabkaad wax u fasiratay uu mustanad ku leeyay iyo sal min asharc shareecada waa inuu sal ku leehay taawiil kasta yeeli mayno waa in ay jirto baan u jeednaa aayad ama daliil ama xadiid baan oga jeedna markaan leenaha waa in ta'wiilkaada uu sal shareecada ku leeyahay ujeeddadu waxaa weeye waa inuu jiro daliil min kitaab aw sunna aw ijmaac aad daliishatay xaggana aad ku gaftay fahamkiisi fahamkiisi aad ku gaftay ayb fahamka aad ku gaftay laftirkiisu waa inaan daliilka aad daliishanaysa alfaadiisu waa in luqada ay salku leedahay qaabkaad u qaatay way saaran yihiin shardiga saddexaad waa in ninka wax daliishanaya ee qaabka xun wax u daliishaday uu yahay nin awood u leh ta'wiilka iyo tafsiirka nin aqoon low inuu yahay caamay kasta hadduu yahay anaa wax daliishanaya lagu daayo warjinta way rogmanaysa ninku waa inuu nin wax u baxsan yahay oo caalima ama calى aqali taqdiir awood u inan wax daliishado an yakuuna almuta'awilu ahla lلta'wiil wالnadari fi اladila الsharciya wailaa yakunu mutalaaciban haddii kale wuxuu noqonaya nin diinta ku ciyaarhay amba waan fasiran kara waxba kuma bilowne ajruma ma dhaqajin kartid safiinahaba kuma baxsana maxaad tawiilsan war diinta soo baro hadday noqoto hawshu nin tooxsi iyo jaantaa furan ay noqoto oo la yidhahda xerow kasta iyo wadaad kastaba iyo caame kastaba hawshaa sii daayo diintu way rogmanaysa wax soconhayana ma jiraan idan ninku waa inuu nin caalim ah oy ku soo baxday sifa min sifaati albashariya oo khaldamay oo faham khaldan qaatay xaggan aan u khaldamin calaa maxdi ashahwati waalhawa sidaa darteed ta'wiilu zanaadiqa waalbaatiniya waalmalaaxida la ictibaarin maayo ninku waa inuu nin culamo oo awood u leh wax daliishiga waa in daliil min alkitaab wasunna oo ijmaaci salaf ama wixii adila noo yaqaana uu daliishanayo waa in daliilkaa fahamkiisu ku gafay dhanku u gafayna waa in uu ku leeyahay tixgelin iyo raadraac xagga luqada carbeed hawl adag wey iska amaa nin kastoo wax tawiishaday waa fasaxaya ma haddii kale munaafiq kasta wuxuu dhihi saasaan u tawiishaday saasaan u fasirtay ayib sidaa darteed qaadi ciyaad wuxuu leeyahay iddicaau ta'wiili fii lafdin sariixin laa yuqbal lafdi cad aayad ku cad macnaha iyo xadiid ku cad iyo ijmac masalada ku cad inaad tiradaa qaabkaa kale anugu u fasiray lagaa yeeli maayo ciyaar wey waa nin munaafiqoo diinta inuu dabargooyo doonhayaa ta ibn اlwasiir alyamani isaguna wuxuu leeyahay laa khilaafa fii kufri man jaxada dalika almacluuma bاdaruurati liljamiic وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى بل جميع القرآن والشرائع والمعادي الأخروي من البعث والقيامة والجنة cala khalqi afar boqol toban iyo shan safxada ah wuxuu leeyahay muran ma laha cinda almuslimiin nin kastoo shareecada qayb ka mida diida qaybtaasoo arrin la iska ogyahay ah adiladu iska caddahay waadix ay tahay ah ninkii diidahay inuu gaal yahay muran ma laha buuri haba ku gabbado oo gabbaad ha ka dhigto dallad ha ka dhigto waxbaan ta'wiilshaday qaab baan wax u fasirtay siba wax ii galeen laga yeeli maayo waa kuwa caddahay inaad beenaala waa caddahay laga dhagaysan maayo sida ta'wiilka sanaadiqada iyo malaaxidada ay asmaa ullahi alxusna o dhan bay diideen waa ilahay magacba ma lahaba sumadlaawo wey waxaa la taa macneed waa ilahay ma jiro gaalatiin warku waa cadya ayib waxay awileen qur-aanka oo dhan bay awileen waxay dhaheen xajka la sheegahayo waa in qubuurta la booqdo wey walyatawafuu bilbeyt اlcatiiq uma maxiluha ila lbayt اlcatiiq waadin fi الnaasi bاlxaji yatuuka rijaala wcalى kuli daamirin yaatiina min kuli fajin camiiq wailahi cala الnaasi xiju اlbeyt howlahaasoo dhan waxay dhaheen waxaa loo jeedaa qubuurta awliyada ha laga dhawaado zakada la sheegahaye le ha la bixiyo waxaa weeye zakada ha la bixiyo awliyada ziyaarada ha la bixiyo wey ma aha zaka masaakiin iyo fuqara la siinhayo sanadka soo wareegta waa ha laga warqabo siyaaradii awliyada wey salaadu waa in qalbiga rabbi lagu qabto xili mucayana laakiin tukashada maaha diinto dhan bay tariifiya oo maxaa jiraa la yidhi qaabba wuxuu tawiishan miyaa laga dhegeysan had waa nusuus cadcad weeye madaxa laga goynaya xaafid xajar baa marka adilada bay yani macaanida badan culimadu sheegeen buu gaabiyey laba qodob buu kusoo gaabiyey tawiilka la yeelayo wuxuuna yidhi kullu mutaawilin nin kastoo qaab wax u macduurun waa lagu cudurdaari bita'awulihi laysa biaaثin weliba maba dambaabin bur dembilaba ma aha إida kaana ta'wiiluhu saaئغa fii lisaan اlcarab wa kaana lahu wajhu min alcilm war cad wey halka shardiga wuxuu ka tegay un keliya in mutaawilku u yahay nin culamo ah oo aqoon leh basuu ka tegay laakiin wuxuu ihi maanicaa saddexaad waxaan soo maray alkhata iyo altawiil oo bishuruuihi maanica saddexaad waa aljahl ruuxii jahli baaba hayaba lamaba socdaba wadhaaba ma hayo waxa inuu xaaraan yahaba ma ogo in lagu gaaloobi warba ooma hayo in sharcigu diiday war ooma hayo waxaa un shardiga xukumka inaad ogaato waxa inuusan bannaanayn ee shardi maha inaad ogto in lagu gaaloobahayo weligayan ka hoos iska fiiri waxaa shardi ah cinda almuslimiin waxan inuusan bannaanayn sharciguna kaa reebay inaad ogtahay tahay shardi ma aha inaad ogtahay in lagu gaaloobayo ninbaa wuxuu ihi zinadu inay xaaraan tahay waan ogaan laakiin in laisshaabowgi ama laisjaadli ama la ysrabin ma ogeyn miyaa laga dhegaysta ayib muhiimaddu waxaa weeye waxaan ma banaano inaad ogaato laakiin xukumka ka ratib mahaya ama gaalnimo ah ama in lagu dili ah ama dhiiggaadu banaanaan ah ama xadkaa inaad ogaataa shardi maa cinda almuslimiin labada qodobbee dadka qaarki isku khaldaan jahriga waxaan oga jeednaa cadamu alcilmi bialaxkaami asharciyati aw biasbaabiha in aad jaahil ka toodan ogeyn axkaamta sharciga ama adiladeeda iyo asbaabteeda jahligu marna basiid buu noqdaa marna murakab buu noqdaa tafaasiisha geli mayno luqa ahaanna waxba ka tacriifin mayno hawshaan ujeedna intaas wey jahligu waxaan leenahay bacdama aynu soo ogaanay oon la soo niqaashnay qolyihii yidhi jahligu marnaba cuurdaar ma noqdo arrinta waxaan aad ugu fafaahinay inta tabartaana iskugu geynay kelimaday ahayd taxdiiru lmusaliin can takfiir lmuslimiin ha loogu laabto akara min alaaiina daliilan baan u keennay inay cuurdaar tahay laakiin hadda waan fafaahinaynaa oo adiladii waxba ka sheegi mayn laakiin jahligu intuu u qaybsamo baynu kala qaybinaynaa waxaan leenahay qolyaha yidhi jahligu marnaba qolyaha yidhi jahligu had iyo goor waa cudurdaarna waa khaldan yihin walxaqu bayna dalik jahligu markaad leedahay ruuxu waa lagu cudurdaar hebel waa jaahil lama tagfirinayo laabudda min tafsiil haddii kale wailaa tahadamat الshariicatu kuluha kow waxaan fiirinaynaa nawciyaة اlmasأala almajhuula canha mas'alada uu ruuxan ka jaahil noqday ee uu ku khaldamay ee ku dhacan eegaynaa hadday tahay masأala macluuma min addiini bidaruura ruuxu wuxuu yidhi salaaddu inay waajib tahay ma ogi soomaali baa nahay muslim baana waa leeh loogu cuurdaari maayo kaafir bilahi alcadiim leannu masalo waa masale iska cad caamo iyo culimo laga dhereesan yahay bulshada muslimiinta ay taqaan zakadu inay waajib tahay ma ogiba la soo istaagay zinadu inay xaaraan tahay ma ogiba la soo istaagay zakadu ilaahay inuu jiraba ma ogi inuu cibaada igu leeyahay ma ogi nabi maxamed inuu nin soomaaliya nin carabadiya ah warba ma hayo goormaa goormuu dhintay sidii odayga soomaaliya laga sheegay meel <laughs> xus nebi maxamed lagu hayo oo nabiga lagu xusaayo soo maray dadka hore dee howlahooda markaasuu meeshan la dhooban yahay ee lagu xunsanya maxay ahayd nebi maxamed baa lagu xusayaa goormuu dhintay maba ogaba waxyaaba noocaas cidna laga dhegeysan maayo cidnaba laga dhegeysan maayo idan mas'alada nawciyada waa fiirin mas'aladu hadday tahay masale daqiiq ah oo qarsoon oo culammada mooyan caamada aysan ka warqabin ruuxina saa uu jaahil oga noqo lagu tagfiirin maayo nin baa wuxuu guursaday gabadh iyo iddadeed isla guursaday gabadh iyo marka la yidhi waad gaalowday oo maxaarin baad u dhowaatay oo wa an tajmacu baad ku dhacday oo nabi maxamed tafsiilku raaciya baad ku dhacday oo lasoo qabtay warba oma hayaaba goormaa la xarimay anugu waxaan iska ilaan jira hooyada iyo walaasha iyo hawlahaas maan ogaaye eedi ee gabadheed maxaa iska galay eedi gabadhe eedi u tahay maxaa iska galay waxaa leeyi waa xaaraan ma banaano maba ogeyn bool waa loo cuurdaari liannahu mas'aladu inay gabadhii eedidan la wada guursan kari waa mas'ala daqiiqa culamadu ay ka warqabaan caamo wax badan lama socoto hadday inta culammada ka agdhow cilmi dhagoodka hayse og tahayna kuwo kalaan ogeyn oon weligoodba miyay ka soo degin oo ceelashaas ka fadhiya masalada noocaasoo kale ah dadka waa lagu cibirdaaraya nin ba wuxu anmaba ogaba dhaxal xoolu qaybiyey ayayba u diiday waxamal hooyaaba yaa alla wax ku qaatay ayay iyo abooto tabar ooma haynin mar dambena warsudus bay leedahay oo shareecada siisa haynin bu ku gaaloobi maayo leanna waa masala daqiiqa jadadu inay sudus qaadato dhaxalka waa masala daqiiqa wey masaa'ilka noocaasoo kale qarsoon ruuxii ku khaldamay waa lagu cudurdaari laakiin masala iska cad oo caasha garatay oo banaankaa taal baan jaahil ka ahay lagaa dhegaysan maayo haddii aansaa la yeelin nin kastoo khaldamoo diinta ka bodo ku tunto xoolan jaahil baan ka ah ayib waa meeshuu shaafici yidhi jahligu hadduu haday kor uu cuurdaar yahay jahligu asagaaba cilmi ka khayr badan bu maxaaba cilmiga ii geyn bu marka yahay haddii mar aan jaahilay bal waa fasaxanta iska tag madaxa lai dhabaan dhabi oon ununka lai guduudanayn maxaa waxbarasho ku falibu idan cilmiga iyo jahliga markaa jahligaaba khayr badan bu abadan marka jahliga lagu curdaarhayo ma aha in jahliga la ammaanhaye waa min xayu takfiif shariica shariicada ka mid a ah raxmadeeda iyo naxariisteeda wax badan ummadda inay u fudaysay laakiin jahliga lama ammaanayo taa waa in la kala qaado waxaa kaloo la kala qaadahaya u baahan in la kala qaado marka la jahligu waa cuurdaar maxalka iyo goobta jahligu ka dhacay ruux muslim oo maraykan ku islaamay oon weligii beled islaami aan imanin iyo bulsho islaama aan dhex imanin baa masaa'il waaweynba ka jaahil noqon kadib baa le waxaan ma bannaano sharcigaa diido mama ogeyn bur waa loo cuudaari leanno daraad buu gaal ahaa sanad ka hor buu islaama ama laba sana ka hor bulsho muslimiin oo cilmigan u sharxdo uu durbe ka faa'iso dhaqankooda iyo anshixoy durbe u qaato waxbaasida muuse helin gaaluu dhex joogay idan goobta jahligu ka dhacay waa in la kala qaado madaaru islaamin baa muse waa kufr daaru islaamin hadday tahay lagugu cudurdaari maayo jahligaad ku dhacday daaru kufrin hadday tahay waa lagugu cudurdaari masaladu masalo weyn hadday tahay nawciyat lmasala lagugu cudurdaari maayo hadday masalo qarsoon ay tahay libersanna waa lagugu cudurdaari ta saddexaad ee jahliga ku saabsan waa in aynu kala ogaano mas'alada aad ka jaahil noqotay labtirkeedu ma mashhuura bayna annaas waa masale caana ummadda ay wada taqaano yashtariku cilmuhaa haalib الnaas fiiha aw la waa in la kala qaado waxaa la kala qaadaya masalo masala takhdac lilijtihaadda waa masala qaciya oo iska cadya waxaa la kala qaadaya xaalat ljaahil ruuxa jaahilkii jaahil noqday ma nin weligii ka muslim muslim soo ahaaba aabbihii iyo awowgii iyo weligiiba muslim soo ah ama maalinku inna kala qaadaaba islamku inna kala qaaday mise waa nin xadiidu cahdin bilislaam shalay baa soo islaamay xataa isagoo daarulislaam jooga haduu ma dhow soo islaamo islaamkiisu cusub yahay waa loo cudari haduu yahay nin ka abka islaam soo aha ama ku weynaada islaamnimadana loogu cuurdaari maayo khaladka iyo jahligu sheeganayo waxaa kaloo la eegahayaa goobta ruuxu ku soo koray hadduu magaalooyinka iyo meelaha cilmigu ku badan yahy ruuxu ku soo koray waa loogu waa loo cuurdaari maayo jahliga ku dhacay hadduu yahay nin meel ergo-ana oo dhabaraa dhexdii oo cidlo oo baadiya ka fog culummada iyo cilmiga ka fog uu ku koray masalada reemiyigu ay ka jaahil noqon karaan oo kale hadduu ku dhaco waa lagu cuurdaari marka tafsiilka in la geliyo weeye ma aha inaad tirahdo ruuxu waa jaahil waa hadiyo goor waa fasaxan yahay taa waxaa ka soo bixi kullu jaahilin waa macduur hadiyo goorba taana waa culimmadu diidada khaasatan aad masalada waxaa u caddeeyey xanaafta iyo shaaficiyada tafaasiil fara badan oo dhaadheer bayna ka leeyihiin waxaa lagu laaban karaa faahfaahinta almajmuuc اlmudhab fi qawaacid اlmadhab lilxaafid salaxudiin alcalaa'i mujaladka koobaad saddex boqol sagaashan iyo afar ama almansuur fi lqawaacid lizarkashi mujaalka labaad laba boqol lixdan iyo sideed alimaam ibnu tamiya meelo badan buu caddeeya faahfaahiya waxaa kaloo mudan in la kala qaado oo qodobka lixaada ah, ninkan jaahil noqday ee masalada ka jaahil noqday ma mutamakin litacalum ba mise waa hayru mutamakin adoo iska dhex joogay bay-a cilmiya culumana heli karay ama weydiin kara ama baran kara oo cilmigii meel kastaba yaalla cajal iyo sheekh ku akhriya iyo barashaba baaban dheg jalaqu siinoo dukaankaada iyo ku mashquulshanta mufrid baad tay ku xadgudbay fi tacalum fii masaa'il shariica kadib baad dhex fadhiisatay lamber weyn jaahil baan ka ahaa surka lagugu dhagaahaya lagaa dhegeysa maxaa lagaaga dhegeysanay liannu mutamakin baa tahay lilcilmi walitacalum adaa xadgudbay culammadu intaasay xabiibato dhawaaqaysay cashiru waa socdeen meel kastaad maanta wax weydiin karta websiteka kugu filan telefoon baa yaalla haddaad meel tuula aad joogto farrin baa soo dirsan adaa soo safri kara war diinta in loo dhaqdhaqaaqo labartay rab la bartay rabtaay nin kastoo meel iska fadhiya anuu jaahil lugahaas saaran hayaa kaa socon mayso idan waxaa la kala qaaday bayn almutamakini litacalum walcilmi wa hayr lmutamakin ninka mutamakinka laa yucdar ninka hayr mutamakinka yucdar fiih waa in la kala qaada wey waxaa la macno la mid ah ruuxii asagoo cilmigii makansan kara haddana hadduusan helaynin culimo wanaagsan oo khuraafo iyo khusacbalaad iyo balaayo iyo ahlulbidac babaa xaska la fadhiistay ninka xiniyaha ku dhegan oo weligiiba un ku habahayey oo siinhayay hayay weligiiba muusan helin nin caalim oo saafi oo diintiisa fican ugu sharxaba tawxiidkii shirka u kala qaado wax fahansiiye kaana wuxuu lamid yahay kaman nasha bibaadiyatin baciida waxaa kala kala qaadaya ninka muqalidka ee mutacasibka ah ee xaqii u cadaaday odhanaya maya maya maya anugu saalixeed u ogtahay iyo qaadiriyo iyo nawi zayciye ugu dah nimankan wada sarwaalka gaaban ee garhka sooraanta aleh waxba ka dhegaysan maayo buu la taagan yahay kaana loo cuurdaari maayo leanna waa muqalid mutacasib ah war wadaadkaada daba taagnow laakiin markaad aragtay nin kaloo xaqi kuu cadaynaya ninkan maxaa ugu daba dhegantah haddii saa un kaa u xidhnaydoo tahay aad tahay jiirhaan ku weynaada oo kaa un weligaa ku haystay cind inaad macuur noqota laga yaaba laakiin markaad badiil heshay ama hasalwaal gaabnaado ama haka dheeraadee oo xaqi kuga caddaado haddaad diido macduur matid intaasoo qaabbaa ubaa in la kala qaado yacni jahligu inuu cudurdaar yahay akara min arbaciin aw alaaiina daliilin baynu ku sheegnay muxaadaradii ahayd taxdiiru lmuslimiin ayadaha loo laabto haddaan laba saddex daliil ka tilmaana waxaa ka mid a ah xadiidu caaisha saxaabigu loo yaqaana abaajahm ibnu xudayfa oo nin qurasha oo ree cadawi ah oo cumar isku qoys ahaayeen ayaa nabigu wuxuu u diray saaci ahaan sadaqu soo ururi oran sadaqa soo ururi sadaqaa loo diray wuu lugeeyey meel miyuu tegay reer buuta wuxuu so isku soo dardara sadaqaadkiini nabigaan u geynhayaay sadaqa badan buu ururiyey iyo xoolo fara badan kadibna nin bay waxay isku afdhaafeen zakadii geeli iskaga waaysay saxaabigii caamilkaah saaciga ahaa iyo ninka hantilahabaa is afdhaafay way dagaalameen saxaabigu qool buu la booday ninkiiba madaxa jabiyey madaxuu hadhsaday niman reer layt ay ahaayeen reer bani layt way yimaadeen saxaabiga soo dabagala madiina yimaadeen waxay nabi maxamedow saxaabigii saxaabiga naga dilay inaan noo qisaas rabna alqawada yaa rasuul allah alqisaas alqisaas madaxa noo hanoo foorursado annaguna waan dakrinay inaga wuxuu waa saxaabigii diinta u shaqaynhaye waxaa madax harsanayn xaq baad u leedahy horta madaxa in harsataan askari laakiin xoolo qaata mag qaata waxay dhaheen meeqaanad siinaysa naga wuxu intaa intaas qaata waxay dhaheen waa qancnay waa raalli baan ku nahay intaa qaata waayo waa la idinsiinaya wuxuu nabi maxamed sal slam saxabadu way ogyihin muslimiintu in saxaabiga aan diree saacigaha uu nin madaxa jabiyey idinkuna aad timaadeen waa laydinka warqabaa nabigu waa soo dhow uu marti soo reerka ugu fadhiisiiyey maantaan istaagi masaajidkaan ka khudbayn ummadda waxaan u sheegi inaad timaadeen idinkoo qisaasidni doonhaya kadibna aynu sulx gallay wa sulxu sayid alaxkaam aad ku qanacdeen mag intaa dhan raallina aad ku noqoteen baan muslimiintu u sheegi raalli ma ka tihin haabay u sheeg muslimiintu istaag nabigu markii duhurkii la tukaday ayuu mimbarkiisa fuula waa u sheegay muslimiin reer banu leyt baa ii yimid abujahm bnu xudayfa nin ka dilay saxaabigu dhaan qisaasanno waanu xaaltannay mag bay ogolaadeen xoole intaa dheg baan ku heshiinay wayna ku qanceene war reer leythow ma ku qanacdeen nabi maxamed maya dhama maana ku qanc iskumaana ogeyn idan nabi maxamed oo been baad sheegtay wey waxbaya la isku qarinine nabi oo been baad sheegtay wey muhaajiriinii ansaar nabi maxamed laga agbax maxaad ka sugaysaa dharjac baa lagu siiyey nabi maxamed ka qabta war inay laayaan dhiiggooda masaajidka u diliclaayay dabceed nimanka nabi maxamed oo wax isku ogaayeen beeniyey kufaaru quraysh oo gaalo waaweyn ahaa buu nabigu ilaah yidhi fainahum laa yukadibuunaka walaakina aalimiin biaayaati illahi yajxaduun idinkoo islaam sheegay maanta waxaa tii nabi maxamed been baad sheegtay muhaajiriin ansaar ba ku qamaamtay nimanka ina laayaanoo berta ka aslaan nabi xuu ukaadiyo halaynina reemiyi weeye waa dhaweyd bay soo islaameen waa niman iska qalabsan reemiyina waaba iska tacbaana sidooduba niman iska khariban wey marka nabig wuu ukaadiy u dejiyey tartiib haddana nabiga gooniba oo la baxay wuu la faqay guriga buu ku celiyey waxay dhah nabi maxamed inaad been sheegaysa maana <laughs> waa taa waa kaftan bay naga ahayde xoolaha inaad noo kordhisaan rabnaabay dheh inaan ku beenna maanan doonaynin ee markaan meesha istaagtay xoogahan guri baana galayo intuna muslimiin iyo hawlahan muxaadaradan iyo khudbadan xoolaha dhoo ka rabaydheen <laughs> nabigu nabigu xooga ugu daray wuxuu hi maanta haddana casarkan istaagi waa casarka duhurki ummaddan u sheegi markaan sheego igu baaliya <laughs> hadhiina haddana waa maana maana isku ogeyn waayahay wadhe haddana sidoo kale yeelay mar labaad sidoo kale ay yeeleen sida riwaayad saxiixa ay tilmaamayaan markaa dambe nabigu yaa allahu bay rag ku baxsadeen niman ciyaarahay weyd mogta markaa iyadaa cumar iyo abubakar rag baa laga kari waayo oo nabigu qaqabtay dhex istaagay ina nabiga seebta ku dhacda laga yaabo mar saddexaad bay waan ku qanacna nabigu haddana waxbuu ugu daray mar saddexaad waxbuu ugu daray nabi maxamedoo la beeniyo ama la takdiib waa kufri iyo iyo ridda jaamixa wey laakiin kuwan waxaa loogu cudurdara waa juhalo maba yaqaananba xaqa nabi maxamed ma yaqaanaan xuquuqdiisa ma waa reemiyi qallafsan weeye wuxuu nabigu mudan yahay ma garanayaan wax lagu gaalooba ma yaqaana waa iska soo ruleeyeen neefkaas iyo laxdaasa u muuqata iyo hashaa yarta madaxa dhiigga laga qaana u muuqata nabiga ma arkaanba idan maadaama reemiyi juhalo ahaayeen waadhowda soo islaamay xadiidu cahdin bijaahiliya laa yacrifuuna xuquuq الnabiy nabigu wuxu uhi waa iska cafiyey xadii saxiix oad garanaysaan ayb waxaa ka mid ah xadiiu abi waaqid aleyt makaa laga baxay fatxu maka markii la furtay annagoo fara badan baa nabi maxamed raacnay markaan ka baxna xunayn baan aadnay geed weyn oo kufaar qoraysh caabudi jireen oo sanadkii mar lagu diiqi jiray soomaliya tif buu ka ahaa tif geedaha noocaase waaweyn ee lagu diiqo ee lagu qunaarakhista ee sharadka lagu xidho ee reeruhu iskugu tagaan galbeed iyo koonfurba tif buu ka yahay labadaas wa ka garanaya gobolaha dhexwar ma hayaanugu oo laiskugu tago w kaasa labadaan anu garanayaan ka adkaaya marka inta kale ku dara idinku ayib geed bay sii mareen nimankii waa dhawada islaamay ee ahaa xadiidu cahdin bijaahiliya ee muslimiin fatxi maka ahaa qaybo kamida isku qayliya geed weyn quruxsan bay arkeenoo kii kufaaruqresh ay u diiqi jireen ee xoolaha ku qali jireen ee maalinka harsan jireen ee laisku wareysan jiray ee sharadka lagu geli jiray nadarka u xoog waxay dhaheen kanoo kale soo kuweenii hore oma ekaa nabiga aynu dhahno nabi maxamed waxaad nooga dhigtaa data amwaad ya rasuul ijcal lanaa data amwaadin kamaa lahum data amwaad wladii nafsu bxamdin biyadi qultum kamaa qaala banu israiil ijcal lanaa ilahan kamaa lahum aaliha nabigu hawshu inay tahay kalimatu kufrin buu caddeeyey oo nabigu weliba ku dhaartay inaha sunan wuu sii daayay laakiin muslimiinta yidhi geedka nooga dhig geedaan ku diqinoo ilahay uu shariig yeello nabigu ma tagfirinin leannu waa dhow soo islaameen weli maysan ingegin baraadkoodii raadkii gaalnimadan weliba qoyanba shalay rascaday layn jireen baaba qoyanba waa dhow islaameen cilmi badan ma hayaan aaniyan waxay iskaga qaateen wuxuu shirkiba ha noqdee hadduu nebi maxamed feermay inuu iska noqonaya khayr nabiga noo feermay ba nabi wuxu uhi waa gaaliba jooga wuu baraaruji waa ka istaageen dadka noocaasa in loo cuurdaara waa iska caddahay weli waxaa caddaynaya wanaxnu xudaaau cahdin bikufrin ayagaa caddaynaya waa dhow baanu islaanay dheh xadiidu mucaawi bn xakam sulami baa kamid a saas fi saxiix muslim isagoo tukanayo iska hadlay oo nin buu u duceeyey yarxamuka allah nin baa u garaacay u taabtay wuxuu ihi war muxuu u dan leeyahay maxaa ka maq war naga fadhiiso idan waxaa la ogyahay salaaddu hadalka waa burisaa hadal haddii aad ku hayso adax waa batala laakiin nabiga saxaabiga ma dhin salaadii soo celi jaahil buu ka ah kadib waa la sax waxaa leeyahy salaadu waa ilaahay baa loogu dhawaadaa masaajidna hawlahaas loogu talagalay ha ku hadlin salaada dhexdeeda yacla bnu umaya saxaabigii isagoo wuxuu soo xajiye wataa barfuun iska soo bixiyey ee khalaq cadaarkoolle is soo mariyey jaakatin iyo jubbad iska qaba meeshii laba go laisku ogaa cumar buu u yimid jicraana laiskugu yimid cumar waxaan rabaa anugu nabi maxamed oo weli loo waxyoonay ma arag nabigoo loo waxyoonhayo oo waxyi ku taagan yahay baan rabaa inaad tusto waana muxrim markuu u socdaa jubbadna wuu qabaa cadarkoollana waa is soo marmariyey cumar wuxuu yii waay waxyar iska sug intaan sug la dhinba nabigu u yimid wuxuu nabi maxamed waxaanku weydiiyey ruuxa muxrimka maxaasa ka xaaraan maxaasa u bannaan waxaa ma samayn karaa zacfaraan ma ismarin karaa su-aal nabiga weydiiy nabigu shibbu ka yidhi markuu nabigu ka aamuso cumar baa ninkii dib u qabta xul bulkaada nabigu wuxuu aamuso waxbaa jiray isla saacaddiina nabig waxyi baa kusoo degay maraa nabiga la saaray wuu foorarsaday wuxuu yihi cumar haddaa nabigu waxay ku degahaya sadaaimada weydiiya isagoo waxy haya haddaa la hayaa fiiri hadday ku degan tahay aniskareemiy nabigu u galay go-isa raaba kor u qaada nabigu fiiriyey <laughs> nabi maxamed weji guduudan yahay oo khuurin hayaan arkay buu culays badan saaran yahay kadib baa si tartiib tartiiba ah haddana looga fayday culayskii culamo waxay leeyihin nabigu marku waxyiga qabanaya hadduu sidan xuduud albashariya caamka ee taamka iskaga jiraay waxygu waa culus yahay innaa sanulqi calayka qawlan haqiila waa in xaaladda hadduu ku sugan laga bixiyo xaalad u adkaysan karo waxyiga culayskiisa in la gelay wey saasay ahayd waana ka u dareen nabiga qaban jira wey mararka qaarkood asagoo iska caadiya ah waxyiga waa u iman jiray laakiin markuu culus yahay waxaa qaban jira culaysaan caadi ahay ninka u dhow nabawadiisa wa inay jabto halis ahayd hashu xataa ma xajin karin hashu uu saaran yahay inay fadhiisata wey markuu nabigu waxii ku dagaya mararka qaarkood dayib markaasaan arkay kadib buu nabigu yihi awe kii haddaa i weydinaya cumre iyo xaj i weydinaya waxaa le horta siib jubbadan siib maxaa yeelay ma banaano cadarkoolahana iska dhaqbaalay si fiican saddex koor soo qabayso axkaamta kale loo sharxay wafcal fii cumratika maa tafcalu fii xajatika idan waa loo sharxay laakiin maxaa loogu cudaa ninka asaga jaahilnimo jubbad lama ogola lubsulmakhiid waa xaaraam wey fidyaa ku waajibi lahayd iyo dhiig nabigu waa ka cafi maxaa yeele jaahilba waa jaahil macduur fii bacd alaxyaan adil waa fara badanta intaan iskaga dayno waxaa ka mid ah saxaabiga fi saxiix muslim khamradoo la xarimay wuxuu soo qaaday tabad iyo cokad weyn oo hadiya oo khamra nabig ag u wadaa masaajidku yimid maxaado nabigu wadaba kasoo qayb galay tabadi iyo sibraarkii khamrada meshan u yaalla maxay ahayd baa leeya nabigaan u wada hadiyo weeye bu nabi maxamed wuxuu ihi awamaa taclam ana allaha qad xarama soo ma ogod khamrada in la xarimay ma oga saxaab walba ma hayaba ilaahay miyaa xarima nabi maxamed hawsha waa fashilan tahay hadiya baan waday haddii la xarima waa lagu kala teghayaa nabigu hadalkiibuu watay markuu hawsha u sharxay hadalkiibuu watay saxaabiga kalea ninka dhegta af ku saaray wuxuu ihi intaad qaado khamrada suuqa gee soo iibso yuhuudda ka soo iibi lacagta kaashkaa soo qaada buu nabigaa arkay saxaabiga dhegta afka u saaray wuxuu ihi maxaad u sheegaysa waxaan ku ihi nabi maxamedow waxaan faray inuu soo iibsado oo caddeeyo kaashkana qaato nabi wuxu uhi ina allaha idaa xarama shay-an xarama amana ilaahay hadduu shay kaa xarimo lacagtiisna waa kaa xaaraan baktiga ma cuno fuudkiisana waan cabaa socon mayso isma jirta nabiga wuxu uhi hawshaa mamnuuc wey idan nabigu ma dhihin ma haddaad khamro wadaaba gaal baa tahay shay xaaraana macluum min addiini bidaruura ayaad banaysata nabigu ma dhihin maxaa jaahil bu ahaa waa u maadaama naskii xarimahay bay waadha uu soo degay marka waa fara badanta muhimaddu waxaa weeye yaana warka sii badanin masaa'ilka waaweyn ee macluum min addiini bidaruura ee dadka muslimiinta boqolkiiba sideetan ay garanayaan ee caashogaratayga ah ee arkaanulislaam ay ka mid tahay arkaanuliimaan ay ka mid yihiin masaa'ilka tawxiidka ku saabsan tawxiid luluhiya ama tawxiid lcibaada kaan kusoo sheegnayn soo sharxay dhowrka abeen aan saarayn uu ka mid yahay masaa'ilka noocaasa ruuxii ku khaldamaay loo cuurdaadimay waa kaafir billaahi alcadiim allahuma ilaa an yakuuna xadiida cahdin bijaahiliya aw an yakuuna nasha bibaadiyatin baciidin can alculamaa labadaas shardi basaa laga soo reebi masaailka waaweyn waa kaasa masaailka khafiga ee qarsoon waxaynu oga jeednaa masaailka ku saabsan bacdu tawxiid alasma wasifaat sifa min sifaat illaahi buu ruuxu ka noqday laa kulu sifaat ismu min asmaa illaahi buu ruuxu ka noqday laa kulu asmaa masaa'il qarsoon oo axkaamta fiqiga ka mid ah oo kuwa misaaliyo kale ay ka mid tahay qosolku inuusan ku bannaanayn fi oo kale hadalku inuu buriyo oo kale waa masaa'il iska qarsoon wey ayib wax cunka lagu dhacuno salaadda dhexdeeda inuu salaadda buriyo oo kale masaa'il noocaasoo qarsoon ama bacdu masaa'il iimaan oy ahlulirjaa iyo salaf isku khilaafeen oo kale bacdu masaa'il alqadar qadariyada iyo waciidiyada isku khilaafeen iyo salaf masaa'ilka nooca ee khilaafiga ah caqiidaba salha ku lahaatee ama axkaamta sharciga qarsoon ee daqiiqa ah dadka waa lagu cuurdahay laakiin masaa'ilka waaweyn iska caankee la yaqaano ee arkaanulislaam iyo arkaanuliimaan iyo tawxiid aluluuhiya iyo uu ka mid yahay iyo masaail aliimaan ruuxa loogu cudurdaari maayo ilaa an yakuuna naashian bibaadiyatin baciidatin can alislaam wa ilaa an yakuuna xadiida cahdin bikufrin oo bijaahiliya waa in loo kala qaado sidaa iyada ah. waxaasa mudan in la baraarujiyo ruuxa mukalafka ah ee bini aadamka qaangaadhka waxaan leenahay caalim baa tahay sidaaduba asal waa inaad caalim tahay markaad muslim tahay mukalaf ah caalim baa tahay bicilmika xaqiiqatan aw bitamakunika min atacalum aw bisu'aali ahli cilmi baad caalim ku tahay sidaaduba saas hoosta ka xarib hebelow caalim baad tahay asal ahaan ama adaaba cilmiga yaqaano sidaada caalim ama waxaa tahay nin makansanayo u suurtagalayso inuu waxbarto culimad haysataa bay wax laga bartaad joogtaa bulsha islamaad dhex joogtaa aysan ka ahayn dadka wax weydiin kartaa fasaluu ahla dikr taasaa horta asal ah waxaa kaloo qarina kaafiya ruuxu inuu caalim yahay wujuuduhu wa kownuhu fi lmujtamacaat alislaamiya inaad bulsho islaama dhex joogto waa qariina kuugu filan iyo sumad kuugu filan inuu ruuxa caalim yahay waa qariina kaafiya cala ictibaari اlmukalafi kownuhu caaliman bilxukmi ila ma stutniya oo ah ila an yakuuna naashian bibaadiyatin baciida can اlislaam aw can اlculamaa aw xadiida cahdin bijaahiliya aw bikufrin idan haddaan saa la dhihin diintao dhan baa baaba'aysa ruuxu waa caalim bicilmihi xaqiiqatan lanna waa muslimba waa mukalaf baanay bu leeya waajibaad baa isaaran reer baa u degaan waa nin mas-uula ama waa mutamakin litacalum wuxuu makansadaa u suurtagelaysao u sahlan inuu wax barto maxaa ka hortaagan ish ilmaanic biil baan raadsanaya biyo cabaal biyo kaa saaraysa gaal baa markaad ku nafbaxaysa adduunya iyo shilin oo diintii aadan dhig bajalaq u siinaynin xaggeed u socotaa haddaba waayahay ninkii asagoo isdayaca anagu waa dayacaynaa nin cadiban asago isugu cadiba aysan ka ahayn waxaan leenahay bisu'aali ahlicilmi intaasoo waddaa kuu furan adaa baran kara um, ummaddaad weydiin kartaa sidaaba caalim u tahayba ila muslim anaad leedahay maxaad ku islaamtay maxaad rabbi ku caabudaysaa inta haddii waxaan leenahay joogitaanka aad bulsha islamiya dhex joogto waa qariina ku filan ruuxa in lagu xukumo inuu caalim yahay mukalafku ilaa labadii masle lasoo reebay mooyeen xikmada loo leeyahay waxaan ku kaaftoomaynaa ruuxu kownuhu fii mujtamacaat islaamiya oo fii daarin islaamiya waxaan leenahay waxaa weeyaan haddaan saa la odhanin wax soconaya ma jiraan nin kasta intuu diinta ku tunto oo gaalnimo u badheedho oo wuxuu doolo sameeyo yuu dhihi jaahil baan ah waxaan leenahay jaahil ma tihid maxaa yeele bulsha islaamiyada dhex joogtaaba jaahil ma tihid muslim baa tahay cilmi baa waad ku islaamtayba muslim baa ta caalim baa tahay maxaa yeele waxaa kuu suurtagelaya inaad diinta barato waxaa kuu suurtagelaya inaad inaad dadka culimmada weydiiso hadduu dhah maya anugu meel qarfa ah oo kayn cidla ah baan ku soo koro waaba la yaqaanaaba shantii bilood baan mar wadaad socdo aragna markaana xoogo noo daran baan weydiina waxaana warba wuu baxsan hayaa hadduu dham goorma shalay baama soo ilmaa soo islaamiba shalay daraadi qoyanay labadaasoo ku baxsan kara aysan ka ahayn malagii baa kale maanica afraad oo alikraah loo yaqaano baan insha allahu tacaala jamcaha soo socda ku dari doona insha allah bilahi towfiiq